رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله, عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال وهل كان xalay ku joogsanay marka axmed ibn xasan alkhiraash kole horena waan usoo maray waana nin kolley dee muslim waxoogaa un kaba geeri horeeyey oo atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay ayuu weliba kuwoodii waaweynaa mahayo kuwoodii dhexe xaafid ibn xajar saduuq buu kaba cabira lakin dee akar min ibnu xibaan iyo khadiib iyo way tawsiiqiyaan <clears throat> muctamirna wuxuu ka warinayaa aabihii oo waa muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan sulayman utaymi waa markaa aabihii buu ka maqlay isagoo leh khaalid alsbaj kole waa nin caawa inoogu horeyso khaalid alasbaj dee riwaayaadkiisna ma badnaan doonaan khaalid ibn cabdillahi ibn muxriz baa la idhaha safan ibn muxrizkan ba waa kan le ibn akhi safan oo safan ibn muxrizkaas oo nin taabici oo aada u qiimo badnaay oo hiqo ahaa caabidna ahaa ayaa adeer u ahaa khaalid ibn cabdillahi ibn markaa muxriz baa la idhaha lafdigan alsbajna dee kolley waa isaga laqabkiisii weeye horena waan usoo aragno umurahan dee alqaabta ah haddii uu ruuxii ku shuhroobay isaga taas lagu garanayo waxa looga jeedaa tacriifun ay tahay wax kale aanay ahayn aan ceebayn iyo waxa aan loogaba jeedin xataa hadduu diidayo dee kol haddii tacriif looga jeedo tacriifkaanu si kale ku xasilahayn shay jaa-isa weeyo de waa tan arkayno exda baan inoogu jiray laga ama habeenkii ka horreeyey la arkaa caawana in inoogu jiro acraj asbaj acmash waa waxyaalo waana kolley waxyaalo asbajna waxay yidhahaan sabajku oo ruuxa masalan kaahilku waa intan degta yidhaahne dee luqunta kuba soo dhow iyo dhabarkiisa intaa udhaxaysa ay yar ballaadhantay ama yar adigu taas baa asbajnimadu ay tahay haddaba ninku kaas weeye waa nin atbaacu taabiciintii kamid ah ninkaas baa wuxuu ka waramayaa adeerkii safan ibnu muxriz safan baa wuxuu isna ku waramay ana junduba bna cabdillaahi waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka kaba mid ah jundub ibnu cabdillaahi ibnu sufyaan baa la yidhaahaa albajarina waa reerkiisii sida jaliil ibnu cabdillaahiya bay isku reeryiin laakiin awqaadda qaarkeed waxaa dhacday in awowgii loo tiiriyo kutubtana taa ku aragtaan jundub ibnu sufyaan waana isaga uun waanan markii kole dee ciraaq markaa uu tegay ayaa basre reer basre iyo reer kuufaba way kaba wariyeene marka ay reer basre kaba warinayaan jundub ibnu cabdillaahi bay dhahaan reer kuufana malaa shariik mooyaane intooda kale ayaa jundub ibnu sufyaan kaba cabira sufyaankuna waa cabdillaahi aabihii weeyaan oo adugu waa saxaabi kolkol awowgii loo tiriyo sida ruwaad badan ba aan soo aragnay saxaabigaas baa bacasa wuxuu cid u diray ilىa cascas ibn salamata nin cascas ibnu salaama la yidhaha waa magac keli ah cid kaloo lagu magacaabon isaga ahayni ma jirto kollay riwaayaad uu leeyahay oo uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee isagoon ciddii k uu ka maqlay sheeginba uu kaba wariyaa jira bacdigood baa markaas wuxuu idraag lahaa kaba dhigay laakiin waxay culimadu ku tiriyaan inay taasi riwaayaatku inooguma sugna kutubta kutubta lixda ana inooguma sugna ee inuu leeyahay uun adigu ay mursal tahay waa nin taabici un bay kaba dhigaan haddaba ninkan buu u diray cid zamana fitnat bni zubayri cabdillaahi bni zubayr fitnadiisii waktigeedii oo markii ay dee arrintaasi jirtay ama taa lagaba cabiro fitnadaasi ay jirtay muslimiintina dee markii halkaa dhexdoodaba ay sayseen arrimaha daraaddeed ayuu cid u diray oo cascaskan buu u diray kale ibnu zubayrna waa saxaabigii jaliilka cabdillahi ibnu zubayr ibn alcawaam fitnadan la sheegayaana adugu waxa weeye dee markii mucaawiya dhintay inankiisii yaziid ibnu mucaawiya uu bedelay isagu lamuu mubaayacoon sida dad kaleba aanay loo mubaayacoon markuu baycadii sii diiday dee madinana waa markii hore waa joogay ayuu ka tego oo maka ayuu tegey ciidan buu soo diray oo bal maalan xaggiisa iyo usoo diray iyo dee reer madino kolley malaa nimankii reer bani umayo raggii ka joogay iyo kolkol adigu saare iyaguna waxyaalihii yazid laga sheegaya daraaddeed marka ciidankii markuu madine soo gaadhay nin muslim ibnu cuqba la odhanayo dee selafkuna musrif kuba magacaabayeen oo dhib badan maalintii xarre ka geystay saddexiyo lixdankii hijrada madiina ninkaas buu soo diray oo markii dee arrintii madine ay ka faaruqeen buu xaggii maka usoo baxay adugu maka waxa weeye markii intaan imala soo gaadhin ninkii uu dhintay oo nin kalaa bedelay oo iyaguna way xisaariyeen cabdاللahi iبnu zubayr iyo dee ciddii bal mثalا isaga daacadiisa raacsanayd bay maka lagu xisaariyey xataa dee manaajiqdii ama dhagxaantii dee minjaniqa lagu tuurayy iyo waxyaalihii kolkol kacbada waabay asiibeenoo dee waxyaalana ama dabna uu gaadhay xariiqna waa gaadhay kacbada iyo gubasho intii xisaarkaasi ku jira yaziid dhintay oo lagu socday mal afar iyo lixankii tirada yaziid baa dhintay markay ciidankii ogaadeen warkaas bay ciidankii iska noqdeen oy sham iyo xaggaa kuba noqdeen isagiina markaa iبن زbayr marka la eego labada xaram oo kale craaq ilaa masr adugu dhul yman dhulkiibaa beecadiisi isaga lala mubaayacdo isagaaba de bal mala noqday amiirkii markaa ama khaliifadii janibkaas noqday shamna markii uu adigu dee mucaawiya meyaziid dhintay nin uu dhalay oo isagu saalixayo mucaawiye la odhanayay oo aan markii horena waxyaalahaaba kuba jirin markii dambena aan siiba raagin baa malaa khilaafadii loo magacaabay lakiin isagu marka horeba raqbay waxa uma lahayn oo marwan ibnulxakam ba adugu bal matala meeshii la wareegay oo isagu dee la wareegay un nin daxaak ibnu qays la iyo dee markii hore dadkii u joogay sham ba ahaa ibnu zubayr iyana waa la diray o adigu halkii sham bay gacanta ku dhigeen markii dambena masr buu qabtay sano dabadeedna waa dhintay cabdimalik ibnu marwan ayaa taladii lawa la wareegay adigu isagii baa dee kolley umuurihii way soo yar koobteen ibnu zubayr oo masr baa laga qabsaday craaqna nin mukhtaar la odhanayo beenaale aha mukhtaar ibn abi cubayd baaba craaqna kasoo saaray dadkiisii oo isagu gaar ahaan ula wareegay ugu dambeynna waa tii xajaajiya ay yimaadeen ee loo soo diree ugu dambeyn la dilay saddexiyo toddobaatankii hijrada haddaba waktiyadaas arrintaasi ay ognayd ayaa waxa weeyu cid u soo diray ninkan cascas ibnu salaama oo wuxuu ku yihi faqaala ijmacli waxaad ii ururisaa nafaran koox min ikhwaanika walaalaha kaba mida kolley dee waa walaalihii diin ahaaneed malaa dee dad ay isurursan jireen oo ay meel ku kulmi jireenna meeshii way jireen oo asxaab ahaayeen haddaba bal jamaaco walaalaha kamida iisoo ururi xataa uxadisahum ilaan u waramo bal waxyaalaan u sheegi waan wacdin axaadiis baan u sheegaye jamaaco qolooyinka walaalaha ama nafar kaba mida isoo ururi bu i waktiga fitnadaasna waa taagan tahayba fabacaha rasuula ilayhim fabacaa cascas baa diray rasuula rasuul ama ruux buu u diray ilayhim iyagii falama ijtamacuu markay soo urureenay isu yimaadeen ee ay meel ku urureene dee jundubna loo ogeysiiyey ayuu jaaa yimi jundabun ama jundubun labadaba jundub baa yimi waعalayhi walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay oo uu gashan yahay burnusun burnus asfaru cawlan lugaalaab <clears throat> burnus cawlan baa markaa waxa weeyaan ku sugnaa korkiisa burnuskuna adugu waa maro kasta oo madaxiisa uu ku yaalo san dee makaaribadu qamiiskan ay gashadaan oo kaleo qamiiskiio in madaxa la gashadan le waa sawb kasta ama markaa xataa koodhun ha noqdo qamiis ha noqdo thawb kastoo dee ra'suhu minhu ra'sigiisu isaga ka mid yahay kaas baa burnus lagu magacaabaa haddaba wuxuu gashanaa dee waa ma jubad ha ahaatee ama qamiis haba ahaatee laakiin isaga uu ku yaalay wax madaxa uu gashanayaana u isaga kaba mid ahaayo kaasuu gashanaayo isagoo kaasoo cawlan ayuu yimi jundub faqaala wuxuu yihi jundub baa wuxuu taxadaثuu bima kuntum taxadasuuna bihi iyagii buu u yimi oo dee si aanay bal masalan isagii iyagoo uga xishoonaya ama uga haybaysanaya hadalkoodii uu socday aanay goyn taas baa wuxuu ku yidhi taxadaثuu waa ficlu amr iska sheekaysta oo bimaa wixii kuntum ahaydeen taxadauuna bihi tataxadauuna bihi wixii markii hore dee hadalkii idin socday ee idinku a dee bal masalan ku sheekaysanayseeba iska wata oo markaa taxadasuda hore waa ficlu amr oo waa dee amru min ataxdiis weeye waxaanu tan u leeyahay waa si aan iyagu ee iyagoo isaga ka xeshoonaya ama ka haybaysanaya hadalkoodii ay wateen aanay u goyn ayuu ihi wixii aad markii hore ku jirteen ee ka hadlayseen wada una hadalkiina iska wata amaa dambe taxadasuna waa ficil mudaaric laakiin de asalku wuxuu aha tataxadasuuna buu ahaa laba ta-ood baa ficilkan bilowgiisa ahayd labadii ta-ood baa mid ahaan ikhtisaar ahaan loo gooyey ee waana umuuro qur-aanka inoogu sugan axaadiisa kalaamka carbeed inooguba sugan oo ficilka mudaaric haddii laba ta-ooda xagga hore ka wada galaan mid ahaan ikhtisaar ahaan waa loo goyn karaa tatanazalu lmalaa'ikatu asalku waa tatanazalu lmalaa'ikatu bal matalan taasoo taxadasuuna bihidu macnaa waa tataxadasuuna bihi wey wixii aan markii hore ku sheekeysanayseen iyo hadalkii idiin socday iska wata bu hi bta in ibtidi qad yuktasar fiihi calaa taka tabayanu lcibar xataa daar markaa iyagna way iska wateen malaa kolba mid baa hadlayey xataa daar ilaa xadiiskii soo wareegay oo ciddii hadal maaganayd ciddii markii hadalaysay way hadashay kuwii kale doonayay way hadleen ilaa xadiiskii isagii soo gaadhay uu soo wareegay فلma daar الxadيiث xadiiثkii iyo hadalkii markuu soo wareegay il ay ilىa jundubin jundub uu soo gaadhay ay noqotay markii uu isaga nawbadiisii uu isagu hadlilaaye intii kale dee ciddii ka hadlaysay ay soo hadleen haddii hadalka la wareejinayana de adigu isagii buu soo gaadhay ayuu xasara fayday alburnus burnuskiibuu canraasi waa ta aan lahayn waa thawbka ama thawb kastoo madaxiisu isaga ka mid yahay baa burnus la yidhaah haddaba madaxii intii kale waa gashan yahe intii buu madaxii ka qaaday intii madaxa ee dee soobkan kaba mid ahayd ee madaxan uu kuba huwanaa ayuu masalan ka qaado kaba fayday faqaala wuxuu yidhi inii anigu ataytukum waan idin imi jamaacadan buu meesha ugu yimi buu sheegaya walaa uriidu walxaal laa uriidu aanan doonahayn an ukhbirakum inaan idinka waramo can nabiyikum nebigiina aan idinka warramo anigoon doonahayn baan idin imi ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam markaasuu haddana xadiis buu u sheegayo muxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh rasuulkii ilaahay oo imika isagoo yihi waxaan idin imi anigoon doonayn rasuulka ilaahay inaan ama nebigiini idinka waramo ayuu haddana xadiis u sheegay nawowina wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala ususha dhammaanteed san baa dhacday walow dee barhkood ay nuskooyinka qaarkood awaamishtooda ka kasoo naqliyeen inay ahayd ama ay mala walaa uriidu an ukbirakum ilaa can nabiyikum wax kale maan doonaya idinkaba warramo nebigiin mooye lakin de usushii kitaabkae muctamadka ahayd baa sidan dhacday barhkood baa yidhi nuskooyinka qaarkood ba hawaamishtooda taa lagu arkay bal markaa taasi ishkaal ma timaadeen oo waxaan idinku yimi anigoo dee doon aan doonahayn inaan idinka waramo rasuulka ilaahi mooye cid kale war kale iyo waxyaalo laakiin imankaasaan noo taala ee wuxuu leeyahay marka hore maan doonayn inaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh idinkaba waramo haddana waa kan dee markii hore e hadalkiisii horena wuxuu laha ijmac li nafaran min asxaabika xataa uxadisahum si aan ugu waramo de xadiiska kole wuxuu noqonaya xadiiskii rasuulka ilaahi dee saxaabadii u joogtay ee kole hadduu kaba mid yahay iminkana waa kan marka dambena xadiis rasuulka ilaahi uu sheegay marka hadalkan baa ishkaal yar baa jira kale ishkaalkan laba jawaabood bay culimadu leeyihiinoo mid waxa weeye laadan inay zaa'ide tahay oo markaa macnu uu yahay ataytukum walaa uriidu an ukhbirakum can nabiyikm laada markaan zaa'ide ka dhigno dee waxa weeyaan uriidu an ukhbirakum can nabiyikum baa macnuu noqon laadii baa zaa'id ah oo anigoo doonaya rasuulki ilaahay inaan idinka waramaan idinku imi oo laadii markaa aan zaa'ide kaba dhigno se lianlaa yaclama ahlulkitaabi waa inaanay ogaan maahay inay ogaadaan dee ahlulkitaab bay ahayd oo laadaas oo kale sala yidhaahaan taakiid baa loo yidhi maa manacaka anlaa tasjuda ibliis oo kale markuu sujuuddii nebi aadam diiday ilaah baa muxuu ku yidhi maa manacaka anlaa tasjuda inaanad sujuudna waa de inaad sujuuddo wahayd oo laadan baa la yidhaha waa silo ama taakiid oo macnuhu waa maxay ma manacaka an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday dee markaa sujuud anta aanta maaha waxaa lalahaa maxaad waa inaad sujuuddo sujuuddii uu ka tegay weeye maaha sujuud uu laba yimi oo inaanu sujuudi waayin markaa wixii dee markaa ay ahayd waxaan meesha dee ugaba yimi lacnada uu ku mutay marka taasi waa macne iyada haddaan taa nidhaahno laadaan zaa'ide ka dhigayna waxaan idinku imi anigoo doonaya rasuulka ilaahay de kaba waramo waana kan rasuulka ilahi uga warramay salawaat ullahi wasalaamu calayh ixtimaalkaasi waa ixtimaal aan ku gaabsan karnaba bal aan horreysiinayno ixtimaalka labaad ee culimadu ama shuruuxda ay sheegaan waxa weeye lafdigan daahirkiisa lagu daayo oo macnuu yahay ataytukum waan idin imi walxaala uriidu aan doonay aanan doonahay ba an ukbirakum can nabiyikum ee laakiin maxaan idinkuba imi markaas bal acidkum waxadiثkum bikalaam min cindi nafsi inaan dee idin wacdiyo on idin anigu idin sheego ag kalaam xaggayga ka ahaad iyo wacdi xaggayga kaba ahaaday e laakiin maxaa dhacay imika dee baahi ay muuqatay daraaddeed iyo arrin jirta ayaan doonay inaan ziyaadiyo on idinku siyaadiyo xadiidkii rasuulka markii hore waxaan islahaa idinka un dee iyaga wacdi wuxuu sheeg kalaam xaggayga ah laakiin imika deeta waxay noqotay inaan idinku biiriyo rasuulka ilaahay xadiiskiisan balta hore haddaan ku daynin dee aad bay daahir u tahay waa taa shawaahidna le muxuu yihi ina rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bacasa waa diray bacsan ciidan waa faclu bimacnaa mafcuul o de waa bimacnaa mabcuuth wey waa cid la diro waa in buu diray waa sariyay ahayd min almuslimiina muslimiintii kamida ilىa qowmin qowm min almushrikiina ka mid u diray wa inahum bacigii rasuulkii ilaahay diree muslimiinta mid ahaa iltaqow way kulmeen oo gaaladii ayay iska hor yimaadeen dagaalna waa la iskaga hor yimi fa kaana wuxuu aha rajulu nin min almushrikiina mushrikiinta kamidi idaa shaaa marka uu doono an yaqsida inuu u uqasto ilaa rajulin min almuslimiina nin muslimiinta kamida qasada lahu waa u qastayo faqatalahu waa dilaya macnaa waa nin dee geesi ahaa kaflada iyo ruuxa kolba dagan buu eeganayey markaa marka uu doono ruux muslimiinta kamid uu arkay inuu dee matalan gaari karo ama dili karo oo dee matalan u yar dagan markuu arko uu doono waa u qastayo uu dilaya waina rajula nin min almuslimiina muslimiintii kamida ah qasada isaguna u qastay kaflatahu isaga kafladiisii isagii buu egtay wakti uu degan yahay iyo wakti uu isagii kaba qaafil yahay ayuu uqastay oo xaggiisi wakunaa waxaanu ahayn nuxadaثu manaa kuwa loogu waramo oo dee waa warkii la isla dhex marayey annahu usamat bnu zaydin ninkaasi inuu usamat bnu zayd ahaa ayaabaa dee taasaa naloogu warramaya ama naloo sheegaya falama rafaca alayhi sayfa falama rafaca markuu kor yeelay waa dee bal ninkaas muslimiinta kamid ah alayhi waa ninkii mushrigaa ah, korkiisa asayfa seeftii uu dul qabtay nawowi raximah llahu tacaala wuxuu soo naqlilayaa dee nusqooyinka qaarkoodna inay dhacday bal waana ta sharxa uu horreysiiyey oo uu leeyahy bacd اusuli muctamaday dhacday falama rajaca calayhi sayfa weliba rajacadana wuxuu ka dhigaya inuu ficil mutacadiya yahay si fain rajacaka allahu iyo falaa tarjicuuna ilى اkufaar iyo taas oo kale oo bal maala bal taas oo markii falama rajaca markuu celiyey calayhi sayf oo seeftay u dul qabtay waa isla macno uno dee seeftii isaga xaggiisii uu kusoo celiyo malaa intuu dul qabtay ayaa muxuu ay dhacday ayuu qaala yidhi ninkii laa ilaha ila allahu waa ninkii ragga muslimiinta alaayey ah dagaalamaya sidaa u dagaalamayay markuu arkay inay seeftii halaas ay dushiisa tahay ayuu yihi qaala laa ilaha ila allahu faqatalahu waa dilay oo wuxuu u arkay de ninkii muslimka ahaa inaanay waxaan eh, laa ilaha ilahu dhab aanay kaba ahayd inuu islaya aad ku badbaaddo seeftan aad kaga badbaadid taas baaba u arkay e waana xaalo mucaayano markuu arkay geeri khalaas inuu dhimanayo ayuu taa yidhi oo malaa dee waaba intaasoo qolooyinkii dee sana ay kaba dhacday riwaayadii hore usaamana waa ta aan soo aragnay iyagoo bal masalan ogaa ruuxu haddii xaalo mucaayano naftiis dee ay waxyaalihii markii hore ka qarsoona ay ugu muuqdeen oo marka sakaraad uu yahay xagga dambe ay kaba soo baxdo kale ba'sigii ilaahay la arko markaa falam yakun yanfachum iimaanuhum waa marka ay dee ba'siga ay arkaan iimaankooda waxba uma tara mal ajanibkaasna ilaa waa taa xaalada mucayanadaba waxba may tarayna tana waxba uma taraysa calaa kuli xaalin wuxuu arkay inay dee tacawud ahayd inay ahayd un bal markaasi aanay dhab ka ahayn fajaء albashiiru ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxa u yimi kii bishaareynayey oo dee muslimiinta nasriga ay heleen iyo wixii dhacay fasa'alahu rasuulka ilaahay baa warsaday oo waxbuu weydiiyey ninkii baa u warramay xataa akbarahu ilaa uu sheegay ou rasuulka ilaahay ugu warramay khabara rajuli ninka warkiisii kayfa sanaca waa ninka dee muslimiinta ka mid ahaa si uu sameeyey ninka muslimiinta dee dadka laayay inuu isagiina bal dee waxa weeyaan u qastay kafladiisa markii dambe uu gaadhay uu laa ilaha illa hu idho lakin tii aanu kaba joogsana uu dilay fadacaahu uu yeedhay fasaأalahu waa weydiiyo faqaala wuxu uhi lima qataltahu kol hadduu laa ilaha ila اllahu yihi maxaad u dishay qaala wuxu uhi ya rasuula الlahi awjaca fi lmuslimiina muslimiintiiba xanuujiyey waqatala fulana wafulanin hebel iyo hebel la waa dilay waa xanuujiyey muslimiintii hebel iyo hebel la waa dilay maha beryo hore waa markaa weeyaan imika waktigaa xaaladaa la joogo iyo goobtaasuu hebel iyo hebel kuba dilay waanu xanuujiyey wasamaa lahu nafaran weliba koox buu magacaabay maha nin iyo laba wax ka badanba wa inii anigu xamaltu caleyhi waan weeraray oo isagiiba dee xamlo iyo weerar ku qaaday falama ra'a sayfa markuu seeftii arkay ayuu qaala yihi laa ilaha ila اllah qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam aqataltahu miyaad tirshay qaala wuxu uhi nacam ha qaala rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh fakayfa tasnacu seebaad ku samayn bilaa ilaha ila اllah ida jaءat ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha iyadoo doodeysa markay timaado sibad ka yeeli sibadkuli saasuu ku yidhi oo ninkan ficilkan dee uu sameeyey xaaladan daahirkahayd inuu isleeya adbadbaadidiyo dhibta badan uu waktigaa geystayba dee arrintii kole haduu laa ilaha illahu yihi wixii oo dhan tanaa kaba xoog badan in islaamnimo loo xukumo laga aqbalay ahayd qalbigiisa waxaa ku sugan in ilaahay lagu daayo laa ilaha illahu seebaad ku samayn ida jaءat ywma alqiyaama qaala ya rasuul اllahi ninkii baa wuxu uhi istakfir rasuulka ilahi dambi ilaahay ii weydiiye qaala wuxu uhi wakayfa tasnacu bila ilaha illahu ida jaءat ywma alqiyaama qaala wuxu uhi raawigii xadiidka warinaya waa jundube fajacala wuxuu gudagalay rasuulkii ilaahay ahaaday laa yaziiduhu inaanu kaba ziyaadinayn isagii calaa an yaquula inuu yidhaaho inta aanu waxba ugu darahayn weeye hadal kaleba markaa umu lahayn wax kale ugumu kordhinahayn kayfa tasnacu bila ilaha ila اllahu ida jaءat ywma alqiyaama kale xalaytaan axaadiisan baabka soo sharaxnay dee bal usaama hadduu yahayna waa taan qadiyadiisii horeba soo marnay hadduu nin kaleo muslimiinta kaba mida yahayna dee waa taas iyaduna waxa weeyaan kolley sharaxii xalay un meesha inooguba sugan halkana imaam nawowi raximah llahu tacaala sharax wuxuu ku sheegayaa waxa kuba arrintan uu sameeyey jundub ee ahaa koox inuu nafarkan ururiyey oo uu wacdiyey ayaa wuxuu leeyahay waxa kuba sugan أنه ينبغي للعاalم والرaجuل العظيم المضاaع وdي الشهرة أن يستkن الناaس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل inay uhaboon tahay ruuxii caalimka ahaa ruuxii weynaaye la adeecaya odaygii dee saasoo kale la adeecayay ruuxii mashhuurkaa bacdana hadalkiisa la dhegaysanayay markay fitani jiraan inuu dadka dejiyo xasiliyo waaniyo bal umuurahana uba caddeeyo dee imakasan waa fitnadaa jirtay daraaddeed iyo waxyaalahaas ayuu dee dejinayey oo bal mثalا de fidnadaasi bal haddii de waxa weya bal de fidnadii iyo de arrinka jira iyo bal mثalا mslimiinta dhexdooday ahayde nin maaha dad iسlاam ahayo soo tukanayo soo markaa iسlاam lagu ogaa dhab ah lagu ogaaye waa nin markaa gaalba ahaayo oo dhibtaasna geystay oo laa ilaha ilah yihi dhigiisa daaye badbaadiye isagoo waxaa geysto halka meydkiisii yaallo aan la aasin ayay arrintu noqotay intaa ka aqbala inkastaba qalbigiisa hadduu wixii dee kusugan ilaah baaba og ka aqbala dee ruuxii kale muslimka ah iyo islaamnimadkiisu ay dhab tahay dee la ogaa maxaad umalayno iyaga imika fitan baa jirtay si aanay umuuraha ugaba qeyb qaadan siduu bal dhibta muslimiinta iyo taas iyo waa hadalkii dee sacd ibn abi waqaasna waan soo aragnay hadal la midna ah bukhaari saxiixiisu cabd llahi ibn su-aalaha naftiisa la weydiiyey saacado uu isaguna saa ku jawaaba kuba sugnaatana waa taa baabkeedo bal imaamkuna taasuu kaba soo qaaday arrin kalena wuxuu leeyahy afalaa shaqaqta can qalbi iyada taasi xalay bay nooguba sugnayd de halkana waa tan inay ninkan ba macnihu waa jiraaye waxay daliil u tahay buu leeyahy qaacidadii xagga fiqiga iyo usuushiisa macruuf kuba ahayd oo maxay ah ana alaxkaama yucmalu fiiha bidawaahir wallahu yatawala saraa'ir xadiid marfuuca maaha Eh, laakiin waa dee qaacido imika kaba cabiray axkaamta in daahirka iyo waxaa inoo muuqda inagu aan ku camal falayno ama waxa la qarsanayo iyo waxa hooseeya ilahay baa subxaanaه watacaala tawaliyayo oo xataa rasuulka ilahi munaafiqiintii dhabtahaydee la ogaa nifaaqooda iyo kufrigooda daahirkoodaa sare ayuun baa kula dhaqmayo masaajidiina looma diidahayn iyo de waana taas oo kale irsig iyo wixiibe arrinna wey bal matalan xadiidkii xalaytaan kuba soo maro dee kolley markaa waan isla wada sharxaynay axaadiiste dee koraankuma inagaba go-ayen waxaynu kusoo aragnay bal hadday qisadani tii usaamo un ay tahay inuu isagu yihi fawaqaca fii nafsii min dalika fadakartuhu linabiyi salى الlahu alay slam naftaydii baa shaki galay oo rasuulka ilaahay ana u sheegay waxaa kaloo riwaayo iyadnaan xalay soo mareed falama qadimna balaga dalika الnabiya salى الlahu عalيه wasalam markii aanu nimi rasuulka ilaahay baa arrinkaa maqloy gaadhay halkana maxaan haynaa caawa fajaءa albashiiru ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam ku bishaareynaya u yimi oo markaasuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh uba waramayo hadduu bal arrintii usaamo ay ahayd dee ka loo yeedhay waaba usaamo waa weydiiyey marka kolley waa de umuuro dee alfaadaha xadiidka dhacay barhkood ariwaaya bimacnaa waan nidhaane lakiin bal siday kuwa jamcinayaan waxa weeyaan de markaan shakigan iyo waxaan galay ee usaamo galay way jireenba taas oo kale in xaggan bashiirkan u yimi ee intan usaamo iman bal haddii arrintii usaamo uba sii waramay iyo gaadhitaankan markay yimaadeen warkii uu gaadhay oo kale iyo waxyaalahaasi umuurahan tanaafi kama dhexeeyo markan uu usaama lahaa qalbigaygay taasi ku dhacday oo markaasaan rasuulka ilaahay u sheegay dee iyada taasi cibaaradani kumay sugnayn ama wax dee lamay socon wax tilmaamaya inuu inaan cidi ugaba horreyn isagu qalbigiisa ha kuba dhacdo haniyooda inuuba sheego ee dee bashiirkan iyo inay ugaba horreeyeen isaguna xaggiisa ugaba sheegay ayuun bay arrintu noqonaysaa baabu qowl الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam man xamala calayna silaaxa falaysa mina wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi man xamala ruuxa qaada calayna korka naga annaga noo soo qaato weeye haddaan muslimiintiiba nahay asilaaxa hub isagoo doonaya inuu nala dagaalamo ama deena dilo falaysa mina kaasi annaga naga mid maaha xadiisku inooguba iman sharxiisa xadaثnي زhayr بن xرb ومحamed بن المثنى qال xadaثna yaحyى وهuو الqطاn x وxadaثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadaثna أbو أسامة وبن نmayr kulhm عan عubayd اللahi عan ناaفع عan iبن cمر عan النaبي صلى الله عليه وسلم kolley waa sanad dhammaantii baan soo wada aragnay waana sanad wada aئmo ah ragga meesha maraya wada aئma weeye iبن نmayrkuna waa cabdاللahi بن نmayr محamed بن cabdاللahi بن نmayr maaha kulluhumna wuxuu wadaa yaxya alqaطaan iyo abu usama xamed ibn usama iyo ibnu numayr oo cabdالlahi ibnu numayr saddexdoodaas ayaa xadiidka waxay ka wada maqleen cubaydullaahi ibn cumar ibn xafs ibn caas ibn cumar ibn الkhadaab ee sanadkuna waa inta kale o can naafic can ibni cumar haddana matigii isagoo inoo sheegay mu sanad kale ku laabmo waxadaثna yaxya bnu yaxya wlafdu lahu marka muxuu inoo sheegaya saddex sheekh oo hore meesha me zuhayr ibn xarbin iyo moxamed ibn lmusanne iyo abubakr ibn abi shayba saddexaasoo sheekhadiisii way horeeyeen imakana sheekh kaleo sheekhadiisii kamida ah, oo xadiidka isaguna sanad ula kale ayaa meesha yima waa yaxya ibnu yaxya tamimi oo de aynu marar dhowra ah aan soo aragnay marka muxuu leeyahay lafdiga uu soo naqlin doono lafdiga yaxya leh ragga kale dee macnihii way la wadaagsadeen la macnay ahaayeen xadiidka laakiin lafdigan aan soo naqlinayo waa lafdigii yaxya qaala wuxuu yihi markaa yaxya qara'tu calى malikin can naaficin can ibni cumar markaa maalikna wuxuu la simayay cubaydllahi ibni cumar habeen dhow inaan cubaydllahi ibni cumar kasoo warramaynayna waxaaban sheegnay aimada qaarkood inay cubaydullaahi horeeyey xagga itqaankaiyo uu leeyahay daraaddeede aada u heer sarreeyey barhkood inay malik marka la eega xadiidka naafic kagaba sii horreysiyeen iyadoo malik can naafic can ibni cumar silsilatu dahab ay tahay ayay barhkood fadilaanba cubaydullaahi can naafic can ibni cumar waa itqaankii badnaay u lahaa can ibni cumar ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala man xamala ruuxa xambaara qaata calayna korka naga anaga noo soo qaataa silaaxahum falaysa mina kaasi anaga naga mid maaha baabka waan dhamaynaya markaasaan eegi doonaa xadaثna abubakr بn abi shaybata wbn نmayri qala xadaثna mscab wahuwa bn الmiqdami qala xadaثna cikramaة bn camaari can iyas bn salamata bal ninkani mscab ibn الmiqdam waa nin atbaacu taabiciintii kamida cikrima waa sikaaru taabiciin oo habeen dhoweyd baan soo aragnay iyas ibnu salamana waa taabici isaguna abihina waa saxaabigii jaliilkaa salamat bn اakwac weeye can abihi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala man salla ruuxa siiba weeye galka ka saara calayna korka nagaa seefa oo de annaga waa dadkii muslimiinta ahaaba weeye isagoo iyaga ujeeda oo qitaalkoodii ujeeda ama qatligoodii ujeeda ayuu hubkiibu ama dee seeftiisiibu galkii kalaba baxay waa xamaladii un bay lamid tahayba kaasi falaysa mina naga mid maaha xadaثna abubakr بn abi shaybata وcabdالlahi بn baradin الأشcariي وabu quraybi qaluu xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi musa saddexdu waa saddex xadiis oo kala duwan oo saddexa saxaabi da isku mawducaas lakin saddex saxaabaa warinaya can abi musa sanadkan imaka inoo bilaabmayna waa sanad dhammaan waa reer wada kuufa waa sanad wada reer kuufa kollay sidiisana waan usoo wada aragnay lakin bal mثalا cabdالlahi بn barad الأشcari waa qoyskan abu muuse un oo in isku qoysaa ku wada jirto buraydkaas iyo abu burda iyo abu musa de waa dad iswada dhaldhalay cabdالlahi بn baradka baradka waxaa la yidhaha barad ibn yusuf ibn abi burdata weeye oo abu burdahan ba isaga barad u awow ah buraydkana horeynu usoo aragnay waa burayd ibn cabdالlahi ibn abi burdata oo abu burda buraydkana awowbu u yahay marka burayd ibn cabdالlahi iyo barad ibn yusuf ilmadeer bay ahaayeen oo labadoodaba dee abu burda u awow ahaa cabdالlahi ibn baradna markaa buraydkani adeer buu unoqonaya waa qoyskaas dee abu burdana waa ina abi musa aلأشcari can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala man xamala wuxuu xambaara qaata calayna korka naga asilaaxahum falaysa mina anaga naga mid maaha kolley axaadiis kalea inoo soo socoto labada baab ee ku xigtaaba cibaaradan baa inoogu iman cibaarada kol haddaan markaa imika sharaxno inta kale waxa weeyaan dee xadiidkun baan iska wadanaynaayoo sharax damoon ugu noqonaynaa maba jirto bal horta xamligan silaaxu halkan waa dee ruuxii isagu xaq isagu soo qaatay hub ee dadkii muslimiinta isagoo doonaya inuu laayo ama la dagaalamo taas ayay tahayba waxaanan hore usoo ogaanoon kitaabkaba ugu soo maray kitaabuliimaan aan kuba soo maray ruuxa muslimkiihi macsiyo iyo dembi uu la yimaado oo dee kabaairtaasa ah, oonu banaysanahayn oonu xalaal ka dhiganahayn ee de waxa weya isagoo macsiya warkaiyo haddana uu kuba dhaco inaanu ku gaaloobahayn intaas la yidhaha gaal buu ku noqonaya naarna uu ku daa'imaya qowlkii khawaarijka ay tahay taas baynu hore usoo ogaanay bal xataa cibaaradan min xamala calayna silaaxa falaysa mina muqadimada akhirkeedina waan kuba soo maray muqadimadii kitaabka akhirkeedina waan kuba soo maray marka xadiidka macnihiisu waxa weeyaan un horta hadduu ruuxani banaysanayo dhiigga muslimka uu banaysanayo isagoon taawiil jirin le waa iyo xalaal inaan la dagaalamo ama aan dilaa dee ruuxu masalan jahligiisa loogu cudur daarayana aan ahayn oo dee shardigii ruux lagu gaalayn lahaa la helo meeshii uu waxaan macrifo u leeyahay dee waxa weeyaan camdiga u yimi oo de masalan taas horta uu ku gaaloobaya oo iyada maxay noqona ahaanba dee muslim ba ma aha weeye haddii laakiin bal aanu heerkaaba ahayn oo istixlaalkaasi aanu jirin macnuhu waxa weeya dee horta waxaasi waa wax iimaankii ka hor imanaya anfiyaya oo iimaanku wuxuu keenayey ruuxa muslimkii ruuxa kale muslimkaa la walaal weeye inuu isagu u nusreeyo bal inuu daaficu keenayo inuu isagii bal waxa weeye ba noqdo ka dilaya ama la dagaalamaya ama isagii dee argagax gelinaya taasi sha'nigii muslimka iyo xaqii islaamnimo maaha markaa kaasi annaga naga mid maaha weeyaan oo dee dariiqadayadii iyo waddadayadii kaasi kuma taagne ficilkiisaas iyo waxa uu samaynayna waa xamberi kaba nahay oo naan shaqo kuma lahayn selafkii qaybo kaba mid oo sufyaan ibnu cuyane kaba mid ahaa ayaa waxay de iyagu dooran jireen xadiidka sidiisa in lagu daayo aan la taataaban si zajrigan looga jeeday in ficilkaa dadka laga dheereeyo ficilkaasna shan ruux muslima inaanu shanigi ahayn ama iimaankii kaba hor imanayo loogu muujiyo ay markaa maqsuudkaasi uxasilo inaan la orh laysa calaa dariiqatina iyo laysa calaa hadyina iyo sideedaa laguma daayo oo waa liyakuna ablaqa fi sajri bal horta xadiidka macnihiis kuwa dambaba saasuu noqon haddana yaroo xafid baan soo yar naqlinaya kuwa dambena dee ina anfici doona labada baabee inoo dambeeya sian kuwaasna carabka un uba mariyo xaafid ibnu xajar ba laysa mina bu wuxuu yidhaha laysa calaa dariiqatina aw laysa mutabican lidariiqatina ruuxani dariiqada iyadi iyo hadyiga kuma taagba wuxuu yidhaahaa lianna min xaqi lmuslimi cala lmuslimi an yansurahu wayuqaatila duna laa an yurcibahu bixamli hada silaaxi calayh liiraati qitaali aw qatli wuxuu yidhaahaa dee ruuxa muslimkaa ah, xaqiisa uu muslimka kale ku leeyay waxa weeye inuu uhiiliyo inuu isaga duunkii inuu daafaco oo isaga xaggiisa isagoo difaacayaba dagaalamo o isaga dee duunkii dagaalamo inuu argagax geliyo inuu dee isagoo hubkii usoo qaato liiraadati qitaalihi isagoo ujeeda inuu la dagaalamo ama uu dilo kaasi shanigiisa maaha oo lamid u leyahy waa axaadiis inoo soo socota o de barhkood aan صaحيixa bukhaarي kusugnay lakin waa sida de kitaabkaas waa kitaab de si fiican ama de adiu sharxiisu yahay de شharxa aad uweyn khaasatan شharxa فatح waxaa lamid u leeyahay man gashana falaysa mina walaysa mina man darba الkhdud waa tala imkaan wada sharxaynayo ay labada baaba noo soo socda axaadiis ay nooguba mooy oo marka wuxuu leeyahay marka taa la yidhaaho ruuxii isagu banaysanayey ee arrinkan banaysanayey waxa weya de waa ku kaaloobaya shaygan xaaraamta u banaystay haddii shardigii dee lagu gaalayn lahaa la helo lakin haddii kale dee mujaradu xamli silaaxun ma keenayo kufrigo dee madhabkii khawaarijkay taasi noqon ee macnuu kaa hore ayuu noqonaya markaasa wuxuu ihaha in badan oo selaf kamida walow imaamkiiba halkan sufyaaniya soo naqlinayo ayaa wuxuu la yidhaha waxay nici jireenba ama ay odhan jireen de ama sida mudan agtooda iطlaaqu lafdi الkhabr min gayri tacarudi litawiili lafdiga khabarka in saa lagu daayo ana aataataaban laydha ruuxaasi rasuulka ilahi wuxuu naga mid maaha intaa laguba daayo iyadoon taa looba bixin tawiilkiisa si ay arintaasi liyakuna ablaga fi zajri hadalkiisa wuxuu ku khatimaa waciidkan haddaba imakaan haynaa wuxuu bal masalan ku tacay markaas ma gaadhayo oo ma shamlinayo haddii dee imaamkii xaqa ahaa ama imaamkii muslimiinta cid bugaadoo ka baxday ay jirto kuwa buqaada ciddii la dagaalamaysae hubka u qaatay iyagu dee waaba la faray oo kuwaasi kuma jiraane waxay noqonayaan ciddii buqaad ahaan ku dagaalamaysay ruuxii dagaal iskaba bilaayaye dadka muslimiinta u laba dagaalamo kuwaas baa waciidkani uu noqonaya bal adigu jaanibkaas ayuunbaa wax lagaba soo reebayo axaadiis ay noo sab ee hadalka ama ha noqoto istixlaal ha lagu fasiro ama laysa calaa dariiqatina wahadyina ha laba yidhaaho marka aanu istixlaal jirin iyo in selafku sidaa ay barhkood dooran jireen ah in sidiisa lagu daayo waa hadalka inoo imanaya marka labada baab inoo dambeeya insha allahu tacaala waxaan laqbayn doonaa un iyo wixii dee bal meesha aan yar kordhin karnune laakiin xadiis ahaan iyo waxa xamligoodu yahay iyo waxa macnahoodu iyo maqsuudku yahay waa taan imakaan horreysiinay baabu qowli nabiyi salى الlahu عalيه wasalam man gashana falaysa mina ruuxa anaga nagashiya naga mid maha qowlkiisi u yihi baabkiisii wey xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna yacqub wahuwa بن cabdالرaحman الqariy bal dee yacqubyada yacquub kaloo halkan gelayaana waynu soo aragnay oo alu cabdiلرaحman ibn cawf ah ee kani habeen dhaweydna waa kan soo haynay alqariyuna habeenka dhaweyd baan ka soo hadlo waxaan idhi maha alqari waa alqariyu waa nisbaة ilى اlqara qabiilo lagu yaqaanay jawdaة الrami nisbe loo nisbeeye weeye waa min hiqaat وxdثna أبوالأحوص محمد بن حyاn قال xdثna بن أbي xاaزم كiلاahma عن سhيل بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرة kilaahma de wuxuu leeyahay waa يعقوب بن عبدالرحمن القاري iyo ka labaadna waa ibnu abi xaazim labadaas weeye labadaasaa dhammaan xadiiska waxay ka wada warinayaan suhayl ibn abi saalix oo aabihii ka warinaya aabihiina abu hurayra inta yaree cusubi abulaxwas hore umaynaan soo arag kunyadiisan buu inoo dhigtay moxamed ibnu xayaan buu magaciisana waa kan inoo dhigtay waa nin hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa kaba mid ahaa kutubtana umuhaadka ama usushana kitaabkan muslimun buu kaga sugan yahay waa nin iqaay lakin hadda bukhaariya walaa abi daud walaa tirmidi nasaa-i ibn maaja midna wax kamuu warin ee kitaabkeenan buu kuga sugan yahay bal muslimna axaadiis saasa kuma laha xafba tahdiibka zahara kitaab adigu kitaab buu kasoo naqliyaa saddex inuu leeyahy waxaa daahiraba inuu xadiiskanuu leeyahayba inuu xadiis labaadba kitaabka kuba lahayn abulaxwasna waa kunyada kollay dhowr nin baa kunyadan ku kulmo bal matalan shan baan filayaa ruwaadda usuusha lixdaa shan kuba sugan ee haddaan eegno labada saxiix saddex baa dhaca abulaxwas oo midi waa kan nin kaloo in yarun ka dabaqo horeeya aynu horena filaya inaan usoo maro abulaxwas oo salam ibnu sulaym la yidhah nin mutqin ahay oo labada saxiixba ku sugan waa jiraayo kaasoo kale salam ibnu sulaym baa la yidhaha abulaxwas waxaa kaloo jira nin taabiciy oo abulaxwas iljushami isagu kunyadiisa iyo nisbadiisa ku shuhroobay oo isagu kitaabkeedan kuba sugan isaguna oo cawf ibn malik ibn nadalo la yidhaaho kolley waa inta kagaba sugan labada saxiix inta kunyadan kuba sugan laba kalena waa jira maan leenahay oo kutubtaa kale kuba sugan bal waxaan leeyahay kitaabkeedan saddexdaasi waa imanayaan ama ibn abi xaazim caawa inoogu horeysay cabdilcaziz baa la yidhaah waana nin atbaacu taabiciintii kamida faqih ahaa marka la eego dee fuqahadii reer madinana ahaa walaanu dalab badan oo xagga xadiidkiiyo aanu aada uguba shuhroobin aabihii abuxaazim waxaynu soo aragnay abuxaazim abu hurayre ka wariyo oo horeynu usoo aragnay aan filay muqadimadiiyo salmaan baa nidhi mawla de mawla caza alashtaciya salmaan baa la odhanaya waa ninkaa ka weyne kan aabihii salamat bnu dinaar baa la idhaha kitaabku inoogu iman doonaa waana nin sikaaru taabiciina aabihii abuxaazim kane lakin isaga cabdilcaziz baa la idhaha abi hurayra markaa muxuu yihi can abi hurayrata ana rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala man xamala calayna silaaxa ruuxa qaada annaga korka naga hub usoo qaata falaysa mina naga mid maaha waman gashanaa ruuxa anaga naqishiya na khiyaansada beecii baaba dee inoo soo socda iyo waxyaalihii kaleba usadada waati aynu soo maray ruuxa muslimka ah kol wixii uu beecada dadka rasuulka ilaahay kaga qaad jiray wanusxil calaa likuli muslim ruux kastoo muslima in loo naseexeeyo wacaamotimna xadiidkii addiin oo naseexana waa tan kuba soo maray markaa in ruuxa muslimka ee ruuxa kale muslimkaa nasiixu ku leeyahay inuu bal matalan u run sheego wax xumaana iyo wax rush iyo waxba aanu kulaba kicin imaankaa taa faraya wixii taa ka duwani ee uu nasiixadiisu ka tago rushiyo khiyaansado wax dee bal matalan ama la iibinaya ama wax kale ceebtiisa uba qariya waa wax ka hor imanaya xaqaa la iskuba leeyahay iimaankii kamaalkiisiina kaba hor imanaya saasaa la yihi waman gashana falaysa mina naga mid maaha وxadثnي yaحya بن أyuba وqtaybaة بن xujri جamيعا عan ismاعيل بن jaعفari qaala بن أyuba wuxuu yihi waa yaحye xadaثna ismاعيل markaa labada kale may odhan qtayba iyo iبن xujri xadaثna may odhan de isaga ha kaba wariyeen can ismاعيل ismاعيل بن jaعفar بن abi kaثيrin horeynu usoo aragnay marar wuxuu yihi markaa ismاعيل أخbarnي الclاء clى بن cabdالرحمن isna waynu soo aragno marar baan soo aragnay نسko koley dena waa aabihisa sida سهيل بن abi صالح عن أبيه عن أبي هريرaةa clا بن cabدiرحمن عن أبيه عن أبي هريرaةa waa نسkooyin ama dee أحاadiث kala duwan lagu wariyo أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرaةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay mara wuxuu soo maray calىa صbrةi طcاamin waa cunto meel saa loogu tuulay oo dee ku urursan dee cuntada marka la iibinayo jawaabkii inta lagu shubo uudkii ama karoodkiiba adigu taas subrad waa waxaa dee xataa ciidda ama qidcada turaabka wixii saasee urursan oo dhan subro waa lagu magacaabaye haddaba nin baa suuqii buu kusoo maray cuntuu iibinayey cuntadani dee heed bay noqon kartaa qabaday bay noqon kartaa cuntooyinkoodii walow kolkol ee curfigii reer xijaas markay dacaam ka cabiraan ay burka iyo qamadiga u yaqaaneen bal subro ama cunto saas oo kaleo nin iibinayuu hortiisii dee intuu wuxu dhigay saas meel ugu shubay oo saa u tuulan ayuu rasuulka ilaahay soo maray faadkhala yadahu fiiha cuntadii dee daahirkeeda sare waa waxaa engegan fiican gacantiisu geliyo kolleyna arrinkan waxyi buu ku geliyo abi daud sunantiisa ku sugan tahay inuu yihi bal ka waran inuu cuntadaada oo markaasaa loo soo waxyooday waxyi u yimi oo la yihi gacanta geli bal oo waxyi bay ahayd abi daud bay inoogu sugantahay taas rasuulka ilaahay gacantii buu geliyey waayo dee may ahayn inu iska de iska geliyo in cuntada meelahaase waxyi buu ku geliyey oo waa la amray oo gacanta geli baa la yidhi oo markaasu gacantii markuu geliyey ayay fanaalad gaadhay asaabicu fariiso balalan qoyaan bay gaadhay dushii sarena cuntadu way engegan tahay faqaala wuxuu uhi ma hada ya saaxiba aطacaami waxani muxuu yahay ninkan cuntada lahow waxani waa maxay qoyaankan qaala wuxuu uhi asaabathu الsamaau ya rasuul allahi waxaa asiibtay samadii macnaa sama waa almadar oo dee kollay malaha waan soo aragnay habeen dhaweydna masalan oo markii ahayd asbaxa min cibaadi mumin intaas oo dee mid iga kufriyey mid iga marka ay rumeeyey asaabatu sama macnaa roob baa asiibo ku da-ay oo waxaa noo xaqooyey waa roob buu yihi rasuulki ilaahayow qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi afalaa jacaltahu fowqa acaami macnaa intan qoyan maa dusha soo mari sidood yeeshid cuntada korkeeda ka yaraahu naasu dadku si ay u arkaan oo ujeeddadu ninkii ku gelayaana dee uu ku qaato kii kaga tegayaana uu kaga tago maxaad u qarisayne markuu idhaha iimis oo kale qoyaankii aanu isagu ogeyn onu meesha ku ogeyn buu u raacinaya maxaad korkeeda yeeshid man gasha falaysa mini man gashanana kale waa riwaayaad ba saata hore baan kusoo aragnay ruuxa waxqishiya ee de waxa weeyaan dadkaas khadeeceeye khiyaameeye san oo kale ceeb meesha jirtiyo waxyaalo u qariya kaasi aniga iga mid maaha kale xadiid kale oo qoroyin ay soo saareen kalaba intuu san oo kale ay dhacday baa rasuulku muxuu yihi mid kan qoyanna gaar u dhig kan kalena gaar u dhigo kana gooni u yibi kana gooni u yibi ujeedada markaa ruuxii ku gelaya haddii dee wax markaa ka jabinaya haddii kaleba waa sax ikhtiyaarkiisa ha ku qaato laakiin wax loo qariyo ruuxu markaa aanu isagu hadduu arko dhici kara la inuu kaba joogsado ama aanu qiimahan ku qaateen waa kishi weeye ee markaa man gasha falaysa mini kolley macnaha falaysa minina waa taan imaka soo ogaaneen baabu taxriimi darb اlkhuduudi wa shaq اljuyubi wاdducaaءi bidacwa اljahiliya oo de waxyaalaha naarta eeg kol hadduu rasuulka ilaahay ka beri noqdu leya waxaa beri baan ka haya waxay tilmaamaysaa dembi kabiiraa inuu yahay maha dembi sagiira waa dembi weyn weeye waxyaalahaasi umuuraha inoo tilmaamayaan waa dunuub waaweyn shay xaaraama waa shay dee muqtada iimaan ama imaamkii waajibkaayo kaamilka imaamkii waajibkaa dee nuqsaaminayo ka hor imanayaba bal matalan oo kamaalkii imaamkiiyo taas bal haddii aan istixlaal jirinba wuxuu baabaysan yahay baabu taxriimi darbi lkhuduudi dhabanada oo la dhirbaaxo bal dee waa waxyaalaha dumarka ku badan markay musiibo dhacdo ruuxii washaqi juyub waa jeebabkii oo la dilaaciyo xadiidkan laftiga jeebka ku sharxi doonaa oo ama dee dharkii waducaa'i bidacwa aljaahiliya dadkii jaahiliyada uhelka ahaa waxyaalihii ay ku habaartami jireen ama ay dee ku baroorin jireen oo lagu baroorto ama meydka ammaantiisa ha noqoto la ammaanayo iyo waxyaalihay dee ruuxu wuxuu ku waayo uu sheegayo o kale iyo umuuro iyo yaaweyn iyo hooge iyo ba-ay iyo waxyaalaha caynkaase dee dumarkeenaba iskagaba badan bal umuurahaas xaramnimadkeeda iyo dembi weyn inuu yahay taas buu baabkeeda yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana abu mعaawiyata x وxadaثna abu bكr بن abi shaybata qal xadaثna abu mعaawiyata wakiic o markii hore yaحya بن yaحya abu mعaawiya un buu ka wariyey abu bakri lakiin abu mucaawiya wakiic baa wada socda walow labadoodaba wada sheeka abu mucaawiya magaciisna muxuu ahaa yaa garanaya ya maxamed ibnu khazim sax ah maxamed ibnu khazim xaazim maaha ah waa ka sax weeye abu mucaawiyata darir nin dhala ayuu ahaaba waana marka la eego acmash cidda ka warisay dadka axaadiista si aad ugu yaqaanaan idhi walow ragga kale axaadiistooda aanu heerkaa ku joogin xadaثana بن نmayri qala xadaثana abi jamiiعa xalayin iyagoo dhan oo markaa jamiicnimadiina waa iبn نmayr cabduلlahi iyo wakiic iyo abu mucaawiya saddex bay noqonayaan can اlأcmashi عن cabd للhi بن murata عan masruqi عan cabd للahi saddex taabici baa xadiidka markaa sanadkiisa wada galay acmash waa min sikaari taabicin anasiya buu arkay cabdillah ibn murana horaan usoo aragnay waa nin taabici o isna siqo kuwa dhexa masruuqna waa taabici weyn waa saddex taabici baa isku xiga cabdillahina waa ibn mascuud qaala wuxuu uhi cabdillahi ibn mascuud qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi laysa mina annaga naga mid ma aha annaga naga mid ma aha man daraba alkhuduuda cidda dhabanada ee iska raacday markay musiiba ku dhacdo ayaa ruuxii muslimkaa ah shanigiisu waa inuu sabro musiiba hadday timaado istirjaaci inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun laba yimaado bal qadarkan iyo waxaan yimi kolley waa ibtile waana wax fulaya laakiin ruuxiina hadduu kuba sabro dee dembigiisii oo lagaga daadiyo kafaaro sayi-aadkiisi bay unoqon haddii sabir laga helo bal ama uu raalinimo iyo haddii kale derajaad loogu saro loogu qaado bay noqon haddii laakiin uu sabri waayo oo dee dembina waa ku dhacaya meeshii aba kanoo rasuulka ilaahay leeya kaasi anaga naga mid ma aha leeyahay uu ka beri noqday gees kalena ajrigiina waa waayaya dembina waa mudanaya musiibadna kale way dhacaysaa oo amarkii ilaahay qadarkiisa waa fulaya haddaba anaga naga mid ma aha kaa dhabanadiisa dhirdhirbaaxaya iskaraacaya isaguba mase isxagxaganaya marka ay musiiba dhacdo aw shaqa dilaacinaya aljuyuuba juyuubta iyagu waa jamc jaybin waa fatxadan halkan aan madaxa kaba gelin oo marada taas baa jeeb lagu magacaabo dee kana jeeb waa la yidhaaho une laakiin jeebka meelahan yimaada waa intan fatxada ah ee dee la gooye ee ruuxu madaxa uu maradii lagaba gashanayo marka dilaacintuna wuxuu noqonaya de waa intee uguba dhow waana meesha marada laga dilaacin karo isagoo halkaa qabtoo dhufto maradii oo markaa dee dilaacii sii wado hadday intan kaba furnayd taas bay noqon de wixii kale la dee la sameeyana waa lamid ee tilmaamaya un sabir la-aan iyo jazacba aw shaqa dildilaaciya aljuyuuba aw dacaa ku baroortay bidacwa aljaahiliyati dadkii jaahiliyada ahaa dacwadoodii waa ahla aljaahiliya qabla alislaam waa baroortii uun meydka ammaantiisii adducaa-u bilweyl iyo ba iyo waxyaalo oo dee bal masalan loo yeedho ba markaa laisku habaaro ruuxaasi annaga naga mid ma aha ayaa rasuulka yeehay cibaaradana waa laysa minana waa tan soo wada sharaxnay markaa imaka sharax inooguma dambeeyo lakin waxaan garanaynaa un de ficilka caynkaasee la sameeyaa dembi weyn inuu yahay oo de waa ka uu ruuxu ku mudanayo rasuulka ilahay inuu iska beri yeelo hada xadiiثu yaxya lafdigan imaka inu aragnay waa yaxye xadiiskiisii yaxya bnu yaxye weeye abu mucaawiye ka warinayay marka maxay tahayna maxay ku kala duwan yihin isagaa inoo sheegi wa ama bnu numayrin waa abubakrin ama ina numayr waana maxamed iyo abubakr bn abi shayba faqaala waxay yidhaaheen washaqa wadacaa bigayri alifin oo marka maxay tahay laysa mina man daraba alkhuduuda aw shaqa alduyuuba aw dacaa soo may hayn tii hore iyaga riwaayadoodu maxay ahayd laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliya wow un bay midna aw weeye kollay wowdna macna aw weeyaan dee waxaan macsiyada ay kaba dhalanaysaa in saddexdan arrimood ruuxu wada sameeye maaha tii uu sameeyaaba waa macsiyo ti uu sameeyabana dee wuxuu kuba mudanayaa bara-adan rasuulka ilaahay uu leeya anaga naga mid maahu ku mudanaya ruuxu وxadثna cثman بن abi shaybةa qala xadaثna jarيir xa وxadaثna isحاq بن ibrahim وعaliي بن khshrm qala xadaثna عيسى بن yunusa jarيir بن cabdالحamid ba ka hore isحاaq بن ibrahim waa ina rahawey waayo bal dee cid kaleba maynaan arag oo isحاaq بن ibrahim la yidhah kitaabka imikao sheeka mslim marka la eega ah taas walow bukhaari isxaaqan iyo afar kaloo wada isxaaq ibnu ibrahima sheekhadiisa ay yihiin waa shan iyo laakiin afartaa kale waxaan filaya waa afraada bukhaari ee imika waaba muslim bay kan ulaba wadaagse marka waa ina rahawey arrinna way jirtaayo dee culimadu ay soo naqliyaan oo isxaaq ibnu ibrahim gaaliban kol xaafid wuxuu kaba cabira dee gaalib aan leenahay sababto halkan oo kalena maka arkaynaa meelo bukhaari kamid oo ah, xataa xaafid naftiisa uu kuba sharxay inu isxaaq ibnu rahweye baan arkaynaa lakiin walow meelo qaarkood yidhah aslan maba yidhaaho lakin waxaan leenahay haaliban eh isagu xadahanaa ma adeegsade akhbaranaa buu isticmaalaa taas baa badan xaafidna waa kusoo celceliya ragga aan leenahay bukhaari baa ka wariyo isxaaq ibnu ibraahim baa la wada idhaah waana sheekhyadiisii kolkol baa dee sanadkii ay dhacaysaa xadathana isxaaq keliya oonay waxba laba socon waa noqon karaayo de waa raggii uu la wada kulmay kolkol markaa ishtibaataa ka yimaadaayo raggan kitaabka inoo soo naqliyo shuraaxda iyo aimadii ay ka uu yahay tacyinka ayaa iskuma khilaafaan marka xaafid kolkol waxyaalaha uu adeegsado tacyinka waxaa kaba mid a ah. haddii bal matalan ay xadahanaa meesha damba taalo ayuu yidhahaa maya isxaaq ibnu rahawey maaha sababto xadahanaa baa ka dambaysa laakiin hadda waxaad arkaysaa kolkol isagoo xadahanaa intay taalo isxaaqa naftiisii kuma fasiray dee waana hadal soo noqnoqdo kitaabka mujaladaadkiisa kusoo noqnoqda lakiin waxaan leenahay inta badan imakana waxaan aragnaa isagoo de xadahanaa yidhi o oh, de marka waa waxaan leenahay wixii aan gaalibka ahayn baan kuba xambaarayna xadaثna عيسى بن yunusa جamيعا xaalayin عan الأعmaش oo marka waxa weeyaan ciise بن yunus iyo jarir بن cabdالحamid baa markaa meesha sinaanaya weeye ina kuwa kale waa sheekhyadii mslime labadoodna yay ka wada wariyeen ciise بن yunus بن abi isحاaq iyo jarir بن cabdالحamid acmash bay kaba wariyeen bhada isnaadi isnaadkuna waa kii horeynu soo aragno wa can اأcmash can cabdالlahi بn mura can masruq can cabdالlahi waa kii sanadka xadiiska inooguma sugnaa waqaala weliba labadan dambe maxay yidhaaheen waa jariir iyo ciisa iyagoo acmash kaba wariyey washaqa wadaca si uu labadii horeba ay u yidhaaheen washaqa wadaca ee uu ahaa yaxya aw aw aw uu isagu laba yimi ayay iyaguna kuwani wowba halkaa taale waa e, muslim ixtiyaadkiisi iyo tadqiiqiisii xagga alfaadaha iyo ilaalintii ayuu dee laftigaa yar waa wow iyo xarafkan oo xataa wowda ay la macno noqonaysa ayuu haddana kala soocaya sheekadii uu kala cadaynaya si kala laayeen xadaثna الحkم بن موسى الqنdري qال xadaثna yaحyى بن حمزة عن cبدالرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة xadaثه qال xadaثnي أbو بردة بن أbي موسى qال وجع أbو موسى bal snadka koley waa de waa inoo soo yar noq noqon doonaan xakم بن موسى الqndري horta نisbadu waa نisبة ilى الqndr meel jisri ama kaabad ahayd oo بغdاd kuba taalay ayaa de mooya loo nisbeeyo ayay nisbadu tahay xafnu xajar saduq inuu yahu kaba cabira waana martaba dee raggaa صaxiixa martabadoodii sare aan gaadhsiisnayn e laakiin dee akar min waaxid mid iyo laba iyo saddex wax kaba badan oo aimadii kamida ayaa tawsiiqiyey oo bal waxaan leynahay kolley heerkaa xaafid kuba sheegay waa nin kaba sareeya waana caashira ama atbaacu taabiciintii dadkii laba kulmay qasim mukhaymrena waa nin taabici ahaayo faadil ahaayo hiqa ahaa way taabiciintii dhexaan xadaث bal cabdiرaحman بn yazid waan kusoo laami doona xadaثhu qaala xadaثnي abu burdaةa بn abi muسى qaal wajica abu muسى ayaa xanuunsaday wajacan xanuun buu xanuunsaday fagushiya calayhi waa la miir daboolay adigu waa waktigaas isagu joogay bal matala dee in ciraaq bay ahaydba kale waktigii cumar bay ahayd sida dee barhkood ay halkan riwaayaadka qaarkood ay soo kusoo naqliyeen intuu xanuunsaday xanuun culus buu miyir beelay wa ra'su walxar ra'su madaxiisu في xajri ama xijri labadaba waa dee banaantahay xadoo la kasriyo la fadxiyo manaa fii xijri imra'atin haweeney dhabteed uu ku sugaya min ahli haweeney ehelkiisii kamida ayuu saa madaxiisu halkaa dhabteeda u saarnaa u barkanaa waanu xanuunsanayo waa miyir beerayba fasaaxat waxaa baroorato qaylisay imra'atun haweeney min ahlihi waana haweeneydiisii u qabay ayaaba qaylisay inoo dambaysa ayaa baroorato qaylisay falam yastadic marka de malaa waa kaasoo waa kan de khashiyada saa ku timi haddaan dhama miirku aanu ka wada teginna lakin hadal ma celin karahayn oo falam yastadic ma karin an yarudda calayha shayn inuu ka nahiyo uu arrinkaa u diido ama iyada korkeeda uu xukumo radiyo muu karin falama faaqa markuu soo miirsaduu qaala yihi waktiga caynkaas aada u xanuunsanayo haddana dee munkarkaa nahyinteed iyo ehelkiisa waxaan ka dheerayntii ayaanu kaba aamusnaa wuxuu yihi ana anigu beri-un beri baan ka ahay mima wixii baan beri kaba ahay beria minhu uu ka beri noqday rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kolley ususha kitaabkana mima ayaa dhacday waxaana imaka imaam nawowi oo kale halkan uu kuba sharxay lafdigan dee isagoo mima eegaya tan waxa uu leeyahayba de waa shay ahaan bu kuwa sarfamay waayo de maadu inta badan waxaan caqli lahayn baa loo isticmaalaa marka waa ficilkii iyo waxyaalaha dee la samaynayo ee macsiyada ah ayuu taas oo masaan ku laqbeeyey imaka mima wixii ama dee ashyaadii beri minhu rasuulka ilahi kaba beri noqday lakin waxaaba inoo suurto iyadoo laftiga dambena eegeyno inaan maadan bimacnaa man kaba dhigno oy noqoto waa ciddii wax samayneysay oo waa ciddii iyo dee ashkaastii ama beri minhu uu ka beri noqday rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu kaba beri noqday ana beri baan kaba ahay o waa maxay cidduu beri ka noqday rasuulka ilaahay faina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay beria waa ka beri noqday oo beri baan ka ahay buu yihi min asaaliqati tii dhawaaqeeda sare uqaadaysay de waayo dumarkay kuba badantao rag hadday waxaan sameeyaanna waa la xukumuun ee de waa caadadii dumarka min asaaliqati waa tii dhawaaqaysay ee barooranaysay aya oo ilmo un ah ruuxa looma diidayo dee markaa dembina maaha waa dhawaaqi de waxay tilmaamaysaa nasabirli iyo jazac bay tilmaamaysaa iyo walxaaliqati tii timaheeda markay musiiba dhacdo xiiraysay timaheeda xiiraysay washaaqati iyo tii markay musiiba dhacdo dharkeeda dildilaacinaysay taas waxa weeya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh beri buu kaba noqday marka dee tii iskaraacaysay ee dhulka isla dhacaysay ama isxagxaganaysayna waa taa laftigii horea laysa mina man daraba alkhuduud aynu kuba soo maray markaa bal waxa weeye beri baa rasuulka ilaahay umuuraha kaba noqday xadaثna cabd بن حmaydi واسحاq بن mansuri qaala أخbarana jaعفر بن cawni qaala أخbarana abu cumaysi qaala samictu abا صkrةa ydkr عan cabdالرaحman بn يزيda وabi burdaة بn abi muسى qaala bal cabd بن حmayd iyo isحاq بن mansur horaan usoo aragnay jaعفar بن cawn waxa weeye waa nin adigu atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye kamid ahaa oo qraish ah in badan oo aimada kamidina ay tawsiiqiyaan xaafid xajarna kitaabkiisa taadiib taadiib dee tawsiiqa barhkood waa soo naqliyey walow taqriib uu haddana ku gaabsaday un saduuqu kuba gaabsaday bal waa nin hiqa ayaan leenahay jacfar ibn cawn akbarana abu cumaysin abu cumaysna caawa filaya inay noogu horeyso waana kunyo keli ah oo ruwaadda ninkan mooyaane nin kale oo abu cumays la yidhaaha kumaba jiro oo waa keli istan uu halkan oo cidi lamay wadaadsan kunyadan magaciisana cutbat bn cabdillahi bn cutbat bn cabdillahi bni mascuud baa la yidhaha cabdillahi bni mascuud bu abtirsiinta kuba galaa oo isaga waa cutbat bni cabdillaahi ibni cutbata ibni cabdillahi bni mascuud waa nin atbaacu taabiciintii kamida ah, taasoo tiqa abusakra ka horeeye isaguna caawa malaha halkan ay noogu horeyso kolkol abusakrina way timaadaa laakiin waa kunye iyaduba keli ah waa nin taabiciintii kamid ah nin taabiciintii kamid ah <clears throat> oo iqa weeyo magaciisa waxaa la yidhaahaa jamic ibnu shadaad baa la yidhaha lakin bal abusakrata waa kunyadiisan waana keli baan leedahay jamic ibnu shadaadna waa la yidhaha waana nin taabiciintii ah. haddaba ninkaasa maxaa yidhi yadkuru can cabdiraحman ibn yaziid imika mar dhaweyd waxaan soo haynay cabdiraحman ibn yaziid ibnu jaabir oo waxa weeyaan sanadka dhexdiisa inooguma sugnaa atbaacu taabiciintii ahaa imika halkana cabdiraحman ibnu yaziidkani wuxuu la sameeyey abu burdata ibn abi musa alashcari waana nin taabiciya bal haddaanu isaga kaba weynaan waa nin taabici o laba nin bay kala yihin o kaasna cabdiraحman ibn yaziid ibnu jaabir buu ahaa oo waa nin de reer sham ahaay oo hiqa ah oo atbaacu taabiciintii kaba mid ah kuwoodii hore ama waaweynaa ninkan kalese cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu qays baa la idhaah waa nin taabiciintii adigu dhexe kaba mid oo iqa aho waxay walaala ahaayeen nin aan soo marno aswad ibnu yaziid ibnu qays calqamo aynu xalay soo hayno calqamat ibnu qaysna adeer bu uyahi waana qoys kolley wada fiican bo labada nine walaala aswad ibnu yaziid iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo adeerkood oo calqamat ibnu qays oo aswadkana u weynaa iyo nin kaleo waxa weeyaan ibrahim ibnu qaci abti u ahaayeen iyo waa dad qoys ama dad bal masalan la eego cilmi iyo camal bay wada lahaayeen dadooda aqoon leh camal la wada lahaa iyo cibaado fiican bay wada ahaayeeno bal waxaan leeyahay laba nin bay kala yihin ba ujeedadaydu ay tahy waana kala horeeyaano midna waa taabici midna waa atbaacu taabiciintii maxay labadooduba ay yidhaaheen qaala labadooduba abu musa imika way siman yihiin ina abu musa alaxshari cabdiraxman ibn yaziid ibnu qays maxay yidhaaheen ugmiya calaa abi musa abu musa lamiir beelay oo lamiir daboolay wa imra'atu haweenaydiisii baa way soo qaabishay umu cabdillaahi imakaan kunyadeedii aragnay umu cabdillahi baa la odhanayay barhkood baa yidhaha magaceeda safiya la yidhaha bintu duuma kolle saxoay leedahayba abuburdana waa hooyadii tasixu iyadoo qaylinaysa xaal ay qaylinaysaa biramati waa sawd sare iyo sawd ay celcelinaysa weliba waa baroortii iyadoo barooranaysaay timi qaala waxay yidhaaheen uma afaaqa labada qaalaad waa cabdiraxmaan iyo abu burda waa soo miirsaday abu muusa oo qaala wuxuu yihi alam taclami miyaanad ogeyn iyadii buu la hadlaya wa kaana yuxadisuha waxaanu aha horeba mid ugu waramay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala inuu yihi ana anigu beri-un beri baan ka ahay miman xalaqa cidii markay musiiba dhacdo timaha xeerta wasalaqa markii horena saaliqa ayaynu soo marno saad saad ahaa imikana sin weeye waa laba luqoo jiro oo hadday tahay ficilka salaqa iyo salaqa iyo hadday tahay wasfiga saaliqa iyo saaliqa iyo bal mثala hadday masderka tahayba intaba labada luqo sin iyo saad ba kelimadana waana macno waa dhawaaqaa sare loo qaado salqukum balsinatin xidaadin wasala wakharaqa dildilaaciye marooyinka taa beri baan ka ahay buri taas miaan kama warhayn wey xadaثna cabdاللahi بن mdicin qala xadaثna hushaym can xuseyn wa xuseyn بn cabdiلرaحman can ciyaadin الأshcariyi ciyaad ibn cabdالlahi baa la yidhah waana nin suxbadiisa culimadu ay isku khilaafsan yihiin oo barhkood adigu shaki baa ku jira bal suxbo inuu lahaa dee xagga kale taabicnimadiisa markaa shaki kuma jiraye lakin suxbadiisa shaki ku jira can imraأati abi musa abi musa haweeneydiisu ka warinaya waa umu cabdillahi daas waxay leedaan nidhi can abi musa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam xa وxdثnي حجاaج بن شhاacر qال xdثna cبدالصمد qال xdثnي أbي qال xdثna داود يعني بن أbي هind qال xdثna cاaصم وcاaصم بن سليمان الأحول عن صفان بن محرز waa xadيiثkii aynu kusoo bilownayba ayuu inoogu sugnaa عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم xا وxdثnي الحسن بن علي الحلواني qال xdثna cبدالصمد qال أخبرna شعبة oo cabdisamed baa shucbe kaba warinaya axaadiثa kale waa axaadiثa wada marfuuca riwaayadan cabdisamedna shucbe markay noqoto waa marfuuce lakin waxay idhaahaan asxaabtii ama xertii shucba lahaa cabdisamedkan mooyaane intooda kale riwaayadiisa mawquuf bay kaba dhigeen lakin waxa cumdadu ay tahay riwaayaadkaa kale de inoo wada marfuuc xadiidku waa xadiis marfuuca عن cabdالملك بن عmayr عن ربعي بن حراش عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بhada الحadيث xadيiثkan imakaan kaba soo baxnay غayr lakin أna في xadيiثi ciyاad الأشعري qاaل laysa mina halkan beriun waa isla macnoun markaas halkan beri ana beriuntan ayaa maxay id laysa mina de man xalqa وasلqa وakrq oo taa anaga naga mid maaha walam yaqul muu oran beriun muu oran oo bal waxa weeyaan waa lafdigii hore faina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam beri'a min asaaliqati iyo ana beriun lafdiga beriun tan baanu odhanaya laysa min abu halkaa geliyay isaga bab bayaani kiladi taxriim inamiima bal intana waan raacinaya waana xadiis adigu dee duruqdii un isku dirka dadka la isku diro xaaraamnimadka ay xaaraam tahay adayga ay aad iyo aad u adagta ujeedadu dembi weyn tahay oo naar lagu gelayo naar lagu gelayo taas ama ruuxii jannada laga hor joogsanayo taas bay tahay dee namiimana waxay idhaahaanba ay ku tacriifiyaan naqlu kalaam naasi bacdihim ilaa bacdin calaa jihati lifsaadi baynahum waa dadkii oo hadalka loo kala qaado iyadoo ujeedadu tahay in de dhexdoodii lagu kala dilo lagu fasaadiyo haddii dhexdoodu isku soo dhoweyn iyo islaax tahay xataa islaaxa kolkol dee siday noo iman doonta macnaha hadduu ruku xataa kadibkii waa kolkol la yar baneeyo dadka si loo heshiisiiyo e, laakiin calaa jihati ilifsaad oo dadka warkii loogu kala qaado taas baa namimo lagu magacaabaa bal haddaba taas xaramnimadka ee xaraam ahayd dembi weynna ay ahayd ayuu baabkiisi yahay وxadثnي شhaybان بن فرq cبداللh بن محمد بن أسmاء الضبعي qال xadثna مهدي وهو بن مymuن qال xadثna واصل الأحdب عن أbي وائل عن xudayفة أنه xudayفة بلغه waxa soo gaadhay أنa رaجuلا nin ynim الxadيiثa warka inuu نqliyo raggan madaxda warka ugeeyo te wktigiina waxyaalahaasi waa jireen ficilkuna nama ynimu iyo nama yanumu waa labadaba ku yimaadaayo laba wej buu ku yimaadaa oo markaa waa ficil mutacadiya qiyaasku yanumu weeye ina kol hadduu mudaacaf mutacadiya yahay yanimuna waa wejka labaad ee ku yimaado <clears throat> faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo laa yadkulu janata jannada ma gelayo namaamun ku dadka isku dira dadka warkaa u kala geeyo si u kala dilo ufasaadiyo dhexdooda kaasi janno ma gelayo xadaثna عaliي بن xujri الsacdiy وإسحاaq بن ibrahim qala isحاaq abarana isحاaq بن ibrahim wuxuu hi aخbarana jarيir can mansuri can ibrahima can hamaam bn الxariث marka waxa weeyaan adigu ibrahim waa nakhaci mansurna waa ina muctamir hamaam ibn xaris oo ninka taabiciga qaala kaana wuxuu aha rajul nin yanqul xadiida xadiidka mid naqliya ila amiiri ninka amiirke madaxda ah ayuu ugeynaya ama amiirkii dee mandiqadaas ayuu warka ugeyn jiray waxaa meelaha laga leeyahay fakunaa waxaanayni waa ciraaqda meesha la joogaa juluusan kuwa fadhiya fi masjidi masaajidkaanu dhex fadhinay faqaala qowm ninkiina waa masaajidkuu yimi faqaala qowm qowmkii joogay baa waxay idhaaheen haada kani miman yanqulu dadka naqliye ayuu kaba mid yahay alxadiisa ila ninka dadka xaweelaha lagaga hadhadlayo iyo warka ugeeya ninka amiirka ayuu kaba mid yahay qaala ninkiina markaa waa kusoo socday xalqadiina waa dee xalqadii xudayfat bn lyamaan fajaءa ninkii baa yimi xataa jalasa ilayna ilaa uu nala fadhiistay oo dee xalqadii buu soo galay faqaala xudayfatu xudayfa wuxu uhi isagoo isaga maqashiinaya weeye samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu rasuulki ilaahay baad maqlay xaal uu ku qawlayo laa yadkulu ljannata qattaatun jannada ma gala namaam isku dira dadka isku dira warkooda saa u naqliya calaa jihati ifsaad dee ninkaa warka amiirka ugeynayaano kolley waxaasaa lagaa sheegay iyo waxaasaa lagaa sheegayo waa fasaadba wuxuu ugeeyaaye jannada ma gelaya qataat qataatna qatahu yaqu ama qata yaqutu macnaa nama yanumu un bay laba mid tahay qataat iyo namaamna waa islaba mid haddaba kaa isagu dee warka isagu ka naqliye adigu ifsaad u naqliya janno ma geliya taasaa rasuulka ilah yihi riwaayo kale waa xadiid keliya une وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu معaaوiyةa وwkiع عan الأعمشhi xa وxadثna min jاب بن الحاriث التmimiي واللفظ lah qال أخbarana بن msiri عan الأعمشhi iبن msirkana cali baa la idhah عن الأعمشhi عan إبراhيma عan hmام بن الحاriث kolley saddex taabicina sanadka waa ku sugan yihin qaala kunaa juluusan waxaanu ahan kuwa fadhiya maca xudayfata fi lmasjidi masaajkaan dhar joognay fajaءa rajulu nin baa yimi xataa jalasa ilayna ilaa anagii nala soo fadhiistay faqiila lixudayfata waxaa lagu yidhi ina haadaa ninkan yarfacu ila suldaani ninkan suldaanku u rafciya ashyaa waxyaalo wararkiiyo waxaasu u geeya faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi iraadata an yusmicahu waa isagoo ujeeda inuu maqashiiyo isaga dhegta ugu rido samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaal uu ku qowlaya laa yadkulu ljannata jannada ma gelayo qataatun ku isagu waxa weeyaan namaam ah oo dadka isku dira warkaa naqliya calaa jihati ifsaadkaasi janno ma gelayo kolley janno ma gelayana dee waa tii axaadiistii hore inu soo marnun buu inoola mid noqon oo ruux hadduu mustaxriyu de waxaan ilaah baa xarimay rasuulka ilaahay baa inoo caddeeyey xaramnimadkeeda waa la og yahay waa dembi kabiira uu leeyahy waa xalaal oo dee waa beenin uu beeninayo taxriimkii maba gaalnimo asal ahaan maba gelaya lakin kol haduu ogyayna wey waa in dee shardigii la helanoo cilmina meesha uu jiro uu taa isagoo og ama haddii kale de waa dukuul alfaa'iziin oo de marka hore dadka faa'iziinta ay gelayaan asal ma gelayo ee kolley bal haddii taxta almashiica weeyaane laakiin dembigan wuxuu ku mutay in jannada laga reebo oonu gelin oo dee uu naar galo bal ah, marka dambe hadduu muwaxid ahaa lagaba soo saaro taasba weeye imaamkuna kolley halkan abuxamd alghazali kitaabkiisa axyaa namiimada iyo qaybaheeda iyo bal waxyaalaha dee ama waxay tahay khaasatan maaha un hadal la naqliye dee wax alla wixii wuxuu kaba dhigayaa kashfu maa yukrahu kashfu wax alla wixii uu ruuxu nacayey in la ogaado ama kashfintiisa oo la kashfiyo o la sheego waxa weeye taasi oo dhanba namimay noqonaysaa <laughs> buu leeyahay oo iyadu waa namimay noqon wuxuu leeyahay ruuxii isagu namime loo keenay bal hadal uu kasoo naqliya ma wada dhamayn kare lakiin sharaxa eeg idinka eegan doone ruuxa loo keeno namimadaasee ruux war u keeno kolley waxay yidhaahaan man nama ilayka nama calayk ruuxa adiga warka u keenay adna waxunbuu kaa naqlinaya oo isaga ruuxaas eeg ruuxa ku keenay adiga kusoo warramay hebel baa saa adigana wuxuu mukaa noqonaya markaas dee in laga didkoonaado kale oo dee saasay yidhaaheen ayaa wuxuu leeyay ninkii namimo loo soo naqliya lagu yihi hebel baa saa iyo saa ku ama waxaa samaynayay lix arrin baa korkiisa ah waa hadalka khazali axyaa nawina uu soo naqlaya horta inaanu rumaysan waayo namaamku waa faasiq dee faasiqna haddii war uu keeno lama rumayse ha ka aqbali weeyo haba rumaysanin waa faasiq be arinka labaadna inuu u diido isagoo unaseexanayo la waa ficil xun ee waxaa iska daayo faraa kala bax ka saddexaad buu leeya ilahay daraadii inuu unaco fa inahu bakiidun cind allah de waxaana waajiba ruuxii ilaahay nacay in la naceen ka afraad ruuxa walaalkiia dee kaba baqan ee wax loogaba keenaya inaan xumaan dani sua u qaadin oonu xumaan uba malayn de koley taas waxyaalaha malaa dee cid cid ka tagtuba umuuraha yeelayse arinka شhanaad bu leeyay alaa yaxmil ma xukiya lah calى tajasus اbaحثi can dalik waxaan loo soo naqliye loo keenay in ani ku xambaarin bal wixii rumee oo dabadka loo jaajo sobel maxaa ka jira iyo waraysi dambe iyo ama tatabuc dambe inay taa ana ku xambaarin tajasuskina manhi bu aha walaa tajasusu waa tii la yidhi ka lixaad leeyay alaa yarضى linafsihi ma nahana mama canhu inaanu naftiisa uga raali noqon karna maamkaa wuxuu diidayo isagoo aan waxaa sii wadwadin ama si aanu sii sheeg sheegin bal adigu wuxuu leeyahna markaa imaamku markaa nawowi baan ujeedaa bal namaamadaas dembiga xun leh waana ti aynu xadiid kale inooguba timi waxyaalaha cadaabulqabriga lagu mutay inay taasi kaba mid tahay waxay adigu noqonaysaa waa markaan maslaxo sharciyo ku jirta warkaa in la naqliyo aanay jirin hadday xaaja keenayso maslaxo sharciya ay keenayso iyada arinku waa isbedelaya buu leeyaho matalan haddii dee shaksi uba sheego de inuu insaan doonayo yuriid lfadl ruux buu ogaaday doonayo ruuxu inuu dilo ama xumaan kaliya waxyaala waxyaalo sameeyo arinkii muu sheegay si ugaba digtoonaadoo kale ama in ruux dee macsiyo iyo mafsado xun samaynayo ama ciddii dee sawdada lahayd iyadoon tajasusna jirin gaadhsiiya si wixii loogaba joojiyo oo kale bal mثalا umuuraha caynkaasi ee baab kaley noqonayaan oo maslaxadan daraaddeed ayaa waa tan xantuba kolol banaanaata halkana namiimadee banaanaanaysay noqonaysaa bu leyo taasi way ka dunaanaysaa wallah subحana وataعalى alى alam subحaanaka اllahuma bحamd